دولتي باقية للعيدة رامية جندها يهتفون إنها باقية نهجها لا يبيد نورها يستزيد من إله مجيد للدجا ماحية غيثها كالسحاب يمطر بالحراب في جموع الكلاب والعيد الغاوية بالظبى المرهفات صارت المكرمات أيقظت من سبات أمة غافية يا جموع الضلال باقية لا تزال راسية كالجبال راسية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل كلنتي وعنو دي لهان تيم بميل والبوت شوكتان كسو برنامج كينا تضبعت كيو إذا iyo إسلامي قال هجرتين waa maalinimo isniina taariikhduna tahay lix iyo labaatanka bisha muxaram ee kun afar boqol iyo laba iyo afartanka kuna beegan afar iyo tobanka bisha sebtembar ee labada kun iyo labaatanka waxaad si toosa ay nagala socon kartaan aynu ku leenahay internetka iyo baraheena bulshada sida facebook iyo telegramka barnaamijkeena toddobaadkan waxaad ku dhegaysan doontaan hadduu alla idmo tirakoobka howlgallada dowladda islaamiga ee toddobaadkii tegay iyo falanqaynta qaar ka mid ah dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee dhacay toddobaadkii aynu soo dhaafnay iyo barnaamij gaar ah oo aan idinkaga diyaarinay weeraradii barakaysnaa ee kow iyo tobankii sebteembar lagu qaaday daaraha maraykanka waxaa sidoo kale barnaamijkeenna ka marnay imtixaanihii xiisaha badnaa ee mufaabir qaybtiisii lix iyo tobnaad iyo barnaamijkii falanqaynta toddobaadka iyo aaraada dhegaystayaasha oo isna barnaamijka ka marnayn sasaaraha barnaamijka waa walaalkeenna bahaan daadihiintuna waxaa igala qayb qaadan doona walaaladeen abuubakar abuuqaswara iyo dhiblaabe dhanka farsamaduna hadda waa walaalkeen daacad فجرت سمعهم أسكبت دمعهم شتتت جمعهم ريحها العاتية قتلتهم ألوف وسقتهم حتوف بالقنا والسيوف والمدى الدامية كم أسال الدماء في طريق dhegaystayaal aynu ku bilowno wararka dowladda islaamiga toddobaadkii tegay oo inoo haya walaalkeen cabdisitaar وجحور البغاة ما بقى من غير كر الأباد والرصاص فتى والجسوم فتى كيف أرضى المقام فالسلام السلام يا صحافي الكرام يا صحافي الكرام كيف أرضى النفاق كيف أرضى الشطط ودماء تراق وعروضا تحط والأنام تساق في طريق الغلط هالة لا تطاق والكلاب صنط قد عزمت الفراق فالسلام السلام يا صحابي الكرام يا صحابي الكرام dhegaystayaal kusoo dhowaada wararka dowladda islaamiga iyo isbuucii aynu soo dhaafnay weerarada ay dowladda islaamiga ka fuliyeen daafaha caalamka isbuucii inaga tegay ayaa kor u dhaafay soddon weerar sidoo kale khasaaraha dhaawac iyo midka dhimasho ee gaaray gaalada iyo murtadiinta ayaa isna sare u kacay kaa oo gaaray in ka badan boqol xubnood dhanka kale mujaahidiinta ayaa isbuucan burburiyey toban iyo sagaal gaari oo ay lahaayeen ciidamada gaalada iyo kuwa murtadiinta ah weeraradan ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta waxaa isbuucan kaalinta koowaad ka galay wilaayada ciraaq waxayna mujaahidiintu fuliyeen afar iyo toban weerar oo ay waxyeelo dhimasho iyo dhaawac ka soo gaartay afartan iyo toddoba xubnood oo murtadiin ah waxaa kaalinta labaad ka galay weeraradan mujaahidiinta wilaayada shaam iyagoona fuliyey toban weerar oo ay waxyeelo dhimasho iyo dhaawac isugu jirto ay ka gaartay labaiyo toban ka mid a ah ciidamada nusayriyada iyo kuwa bikeykeyda wilaayada galbeedka afrika ayaa iyagana fuliyey afar weerar oo ay toddobiiyo toban ka mid a ah ciidamada murtadiinta nigeriya ay waxyeelo dhimasho iyo dhaawac isugu jirta kasoo gaartay wilaayada bartamaha afrika ayaa iyagana fuliyey hal weerar oo ay labaatan xubnood oo ka mid a ah ciidamada tanzaniya ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen wilaayada khuraasaan ayaa iyagana fuliyey hal weerar kale oo ku halaagsamay xubin ka tirsanaa ciidamada waddanka afghanistan wilaayada baakistaan ayaa iyagana fuliyey hal weerar oo lagu khaarijiyey mid ka mid ah xubnaha sirdoonka bakistan wilaayada soomaaliya ayaa iyagana fuliyey hal weerar oo ay ku dhaawacmeen saddex xubnood oo ka mid ahaa ciidamada booliiska soomaaliya ugu dambaynna tunis waxay mujaahidiintu ka fuliyeen hal weerar oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen laba xubnood oo ka mid ahaa ciidamada murtadiinta tunis haatanna dhegaystayaal aynu isdul taagno mid iyo laba ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan ee warkeenna holaca dagaalka mujaahidiinta uu soo gaaray waddanka tanzaniya isbuucan wilaayada bartamaha afrika ayaa soo dhoweyn diiran u fidisay ciidamo wareersan oo ka mid ahaa murtadiinta tanzaniya mujaahidiinta ayaa dagaal culus ku soo dhoweeyey ciidamada waddanka tanzaniya oo markii ugu horreeyey soo galay dagaalka dowladda islaamiga iyagoo kaalmo milatari u fidanaya ciidamada saliibiyiinta mosambiq ee ku soo fashilmay la dagaalanka mujaahidiinta dowladda islaamiga ee ku sii xoogaysanaya bariga waddanka mosambiq isbuucii ina soo dhaafay ayaa dagaal culus waxa uu dhex maray ciidamo wada socday oo ka mid ahaa kuwa tanzaniya iyo kuwa mosambiq oo isku dhinac ah iyo geesiyada khilaafada ee wilaayada bartamaha afrika waxayna ciidamadan huwanta ahaa weerar ay ku soo qaadeen fariisimayaal ay mujaahidiintu ku lahaayeen mantiqada cabo delgado ee bariga mosambiq waxaana ay mujaahidiintu dagaalkan khasaare xoogan ku gaarsiiyeen ciidamadan dagaal baradka ahaa ee tanzaniya kaga soo gurmaday walaalahooda saliibiyiinta ah ee ay mujaahidiintu mosambiik ku xasuuqayaan labaatan askari ayaa dhimasho iyo dhaawac kaga noqday ciidamada waddanka tanzaniya kadib kulankii dagaal ee ugu horreeyey oo ay mujaahidiintu la galeen waxaana ay mujaahidiintu dagaalka ku soo khaniimaysteen afar ka mid ah gaadiidka dagaal ee ay ciidamada tanzaniya wateen iyagoo soo bandhigay sidoo kale sawirada qaar ka mid ah ciidamadii tanzaniya ee dagaalka ku halaagsamay waxaana xusid mudan in dowladda saliibiyada mosambiik oo taag u waayey la dagaalanka mujaahidiinta khilaafada ay taageero ciidan ka dalbatay dowladaha bartamaha iyo koonfurta afrika si ay taageero ula garab istaagaan ciidamada mosambiik ee ka baxsanaya holaca dagaalka ee ka allowsan bariga mosambiik ugu dambeenna soomaaliya mujaahidiinta khilaafada wilaayada soomaaliya ayaa weerar ku qaaday ciidamo ka mid ahaa booliiska soomaaliya kuwa oo ku sugnaa isgoyska tarabuunka ee degmada hodan ee gobolka banaadir mujaahidiinta ayaa bamgacmeed ku weeraray ciidamadan booliiska ah waxaana weerarka ku dhaawacmay saddex ka mid a ah murtadiinta booliiska soomaaliya kuwa oo dhaawacooda loola cararay isbitaalada magaalada muqdisho allah ayaana weydiisanaynaa inuu soo dedejiyo halaagooda وصقيع الشتاء ويسير الكلى وأكير الهوى هكذا لم نشأ عيشة للهنا في ظلال الملا كافرين سوا سفري قد بدا فالسلام السلام يا صحابي الكرام يا صحابي الكرام لست المقام في صفوف الطغاة ووقور اللئام وجحور mahadsanid walaalkaasi waxa uu ahaa walaalkeen cabdisitaar oo inala socodsiinayay wararkii dowladda islaamiga ee toddobaadkii tegey haatana dhegaystayaal aan idinku wareejiyo walaalkeen abuukhaswara oo inoo soo jeediya barnaamij gaar ah oo aan idinkaga diyaarinay dhacdadii barakaysnayd ee kow iyo tobankii sebteembar ee labada kun iyo kowda مرة وضربة قاسمتهم فرقتين ضربة قاسمتهم فرقتين فرقة البش وقادة الظلامة وفرقة الشيخ مرفوع كوي تونك سبتمبر سنة دي لبضو كوني كودا وحي اهد مالمو اسبدل كوي ميتقا بأهم بعالمك وحا لوكا لبحي لبقى يبوت وحي بقع اسبوع فرتي عالمك دقال هرله أي سليبيين تكوي علاميين عالم كإسلامك دقال كان أو سعدا مدكو دولاتان سنو هولي عيسان أو كهوريا ميلة بدن أو كميدا عالمك وحال أورانك راد ماد كيسا أي سودو بإذن الله لا تخال الليل يبقى أوشك الفجر يلو وخيوم duulaamadii lagu sundulleeyey hubalka casriga waa maraykankee waxaa qaaday sagaal iyo toban istishaadiyiin ah kuwaasoo diyaarado ay kaxaynayeen ku dhuftay xarumihii dhaqaalaha iyo sidoo kale wasaaradda difaaca maraykanka ee loo yaqaano bentagoonka waxaa gebi ahaanba dhulka galay dhismayaashii la beegsaday gaalada caalamka iyo muftadiinta dabadhilifyada u ah iyo sidoo kale munaafiqiinta oo idil ayaa mar qura indhaha ku kala qaaday rumaysanna waayey sida tirada yar ee mujaahidiinta ay ugu dhiiradeen beegsashada quwadda weyn ee dunida ku amartaaglayn jirtay ayna ka bakhi jireen awoodo waaweyn tirada ku halaagsantay weerarada ayaa lagu qiyaasay inay kor u dhaaftay saddex kun oo qof halka dhaawacyada oo ilaa iyo hadda qaarkood ay la ildaran yihiin uu sii cagcagaynayay in ka badan lix kun oo qofood dhanka kale khasaaraha dhaqaale ee ka dhashay duulaamadan ayaa lagu qiyaasay ilaa iyo hadda ku dhowaad hal trilyan oo dollarka maraykanka ah waa kan sheekha mujaahidka ah ee sheekh usaama bin laadin allaha ka aqbalay shahaadadiisa oo sharxaya أن نسبة الخسارة في سوق وول ستريت sida ay iyaguba qirteen xajmiga khasaaraha suuqa wall street oo keliya wuxuu gaaray lix iyo toban boqolkiiba waxayna tilmaameen inuusan suuqa la kulmin khasaare intaa la eg tan iyo xilligii la aasaasay oo ku beegan ka hor laba boqol iyo soddon sannadood waxaa la tilmaamaa in qiimaha lafaha lagu maalgeliy suuqa ay gaarayso afar trilyan oo dollar haddii aan ku dhufano lix iyo toban boqolkiiba si aan u ogaano khasaaraha soo gaaray saamiliyada suuq oo keliya waxaan ogaanaynaa inuu gaarayo allah fadligiisa lix boqol iyo afartan bilyan oo doolarka maraykanka ah halka kale dakhliga maalinlaha ah ee maraykanka ayaa lagu qiyaasaa inuu yahay labaatan bilyan oo doolar waxaa la sheegay inaysan shaqaalaha rasmiga aysan shaqada tegin ilaa hadda bal aan ka soo qaadno inaysan goobaha shaqada tegin isbuucii u horreeyey argagax weerarada darteed marka haddii aan ku dhufan isbuuca labaatan bilyan waxay gaaraysaa boqol iyo afartan bilyan wayna ka badan tahay dabcan intaa waxaa sii dheer khasaaraha dhismayaasha iyo waxyeelada soo gaartay shirkadaha ganacsi marka guud ahaan khasaaraha nafeed iyo midka dhaqaale ee soo gaaray gaalada ma ahan mid la qiyaasi karo allah subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu ku aqbalo walaalihii shuhadada ahaa jannada firdoosan oo ku arsaaqo ujeedkii laga lahaa weerarada ayaa ahaa sanduleynta saliibiyiinta amerikaanka iyo in kibirkooda uu ku qaadi doono inay mar qura bannaanka keenaan tusaanna caalamka awooddooda ayna sameeyaan duulaamo aargoosi ah waxaana durbadii si laablakac ah u hadlay mas-uuliyiinta aqalka cad iyo koongareeska madaxweynihii xilligaas george bush ayaa iclaamiyey dagaal saliibi ah isagoo dunida oo idil u qaybiyey laba qaybood qayb raacsan argagixisada oo loola jeeday mujaahidiinta iyo qayb uu ameerikaanka hormuud u yahay uh, intaa kadib waa la kala baxay waxay tiro yar oo mujaahidiin ah oo kaashanaya allah subxaanahu wa tacaala noqdeen kuwo dhinac walba laga hareereeyey dhammaan dowladaha caalamka kooxaha iyo axsaabta kala duwan gaalo iyo muslimba waxay galeen safka buush waxaana golaha gaalada midoobay la keenay sharci cusub kaasoo loogu magac daray la dagaalanka argagixisada waxaana lagu amray dhammaan xukuumaadka caalamka oo idil inay saxiixaan heshiiskaasi ciddii sidaa samayn weysana waxaa loogu goodiyey in loo aqoonsan doono argagixiso haddaba waa maxay xukunka ay ka qaateen mujaahidiinta arrinkaasi ولكن الشيخ أسامة تقبله الله أو inoo faahfaahinaya يحكم sharciga ah ee ku biiritaanka safka saliibiyiinta iyo إما مع الصليبية وإما مع الإسلام بوش صورته اليوم هو في أول الطابور يحمل الصليب الضخم الكبير ويسير buush maanta wuxuu u muuqdaa mid sida macatib weynu soconaya ilaahay baan ku dhaartaye qof walba oo buush daba socda kuna taageera qorshayaashiisa waa mid ka ridoobay diinta nebi maxamed sala allahu calayhi wasallam xukunkaasi wuxuu ka mid yahay kuwa ugu waadaxsan ee ku jira kitaabka allah iyo sunnada rasuulkeena sala allahu calayhi wasallam waxaana daliil u ah hadalkii allah subxaana wa tacaala ee ahaa ذلك قوله سبحانه وتعالى مخاطبا المؤمنين قائلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم هذا هو الحكم من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وها حسين مضن إن إن بضن أو كم حبسة منهج كشيخ أسامة الله كأقبله أي مسلمين u arkaan sheekhsiyaadka iyo kooxaha كوحل la dagaalanka waxa taageeradaasi noocay doonto ha ahaatee waxaad arkaysaa kuwa difaacaya culammaa usuuga murtadiinta ah ee afka ka taageeraya nidaamyada gaalada ah bal aan eegno sheekh usaama muxuu ka yidhi kuwa afka ka taageeraya gaalada iyo murtadiinta dagaalka kula jira muslimiinta waxaan leenahay mid walboo sambiri raxday gaaladana ku taageeray kelmad ba allaha ka dhigay ha cusboonaysiiyo iimaanka kelimad ninkii ku taageera wuxuu ku dhacay ridacad sheekh haddii aad sidaa tidhaahdo waxaad gaalaysiinaysaa wax badan oo ummadda ka mid ah maya sidaa ma ahan waxaan kuu sheegayo waa xukunka allah waana mid cad oo biyikama dhibcaan ah xukunkaasina wuxuu ka mid yahay kuwa ugu cadcad ee ku jira kitaabkiisa kariimka ah bal ka waran iyagana xukuumaadka carabta islaamka loo kala qaadi maayo hebel iyo hebel xaqa baro dadkiisa waad baranaysaa xaqa laguma halbeego ragga ama waa xaq ama waa baadil ama waa islaam ama waa kufri wax u dhexeeya ma jiro bal iska baddaa taasi waxay gaartay in kuwa jihaadka sheegta ay muslim ka aaminaan qaar ka mida dawaaqiidda ugu cadowtooyada badan islaamka iyo ehelkiisa sida dawaaqiidda qadar iyo murtadkii halaagsamay ee murtad mursi dad badan ayaa isweydiinayay xilliga uu dhammaan doono dagaalka bilowday iyo halka ay arrimaha ku biyo shuban doonaan waxaysan dadkaasi ogeyn in jihaadku uu yahay cibaado sida salaadda iyo soonka oo kale ah rasuulka sala allahu calayhi wasallam uu axaadiis saxiixa ku sheegay inuu jihaadka socon doono ilaa iyo qiyaamaha برغم أنوفكم ما عطلا حتى القيامة لن نكل ونكسلا نرعى الأمانة نستطيب المنهلا ماض جهاد المؤمنين ماض جهاد المؤمنين dhanka kale saliibiyiinta ayaa ku soo dhacay dabinkii ay mujaahidiinta la rabeen waxaana bil kadib dowladda saliibiyadda maraykanka weerar ku qaaday dhulka khuraasaan waxaana tallaabadaasi mid la mida qaaday isbahaysiga naato oo maraykanka uu xubin buuxda ka yahay intaa kadib waxaa bilowday dagaal lagu dhiig bixinayo madaxyaweynta ummadaha gaalada sidoo kale caradii saliibiyiinta iyo kibirkoodii wuxuu sababay inay mar kale weerar ku soo qaadaan dhulka ciraaq sannaddii labada kun iyo saddexdii xilligaa wixii ka dambeeyey wuxuu maraykanka lugaha la sii galay dhiiqo ilaa iyo maanta ay taagan tahay shalaydeeda waxaa dhulka galay haybaddii maraykanka waxaana soo ifbaxay fulaynimada iyo taagdarida ciidamada saliibiyiinta waxay mujaahidiinta tirada yar ay baal dahab ah ka galeen taariikhda markii ay afka ciidda u dareen quwaddii ugu weyneed dunida taasoo ay ka baqi jireen dowladaha waaweyn ee caalamka maantase noqotay mid xitaa ay dowladaha yaryari ku afceliyeen sida iminkaba ka taagan meelo badan sida afganistaan suuriya liibiya iyo meelo kale mujaahidiinta umaysan aabbayeelin awoodda aadka u baaxadda weyn ee gaalada caalamka iyo isbahaysiyada kala duwan waxayna ka ambaqaadeen yaqiinta ay ku qabeen ballankii allaah waa kan sheekh abuu muscab oo si aan shaki ku jirin u sheegaya in ameerika jebi doonto والله لتهزمن أمريكا في العراق بإذن الله تعالى ولتخرجن من أرض الرافدين مهزومة ذليلة حسيرة حقيرة بعون الله تعالى waxay saacaddu wareegtaba dagaalkuna uu sii huro waxaa si cad u xaqiiqoobay jabka saliibiyiinta waxaana baaba'ay dhalanteedkoodii taas oo sababtay inay ku fakiraan qorshe ay ku badbaadin karaan inta ka hartay ciidankooda iyo sumaddooda lagu bahdilay saaxaadka jihaadka saliibiyiinta ayaa ku baraarugay dhagartii ay u maleegeen mujaahidiinta taasoo ahayd in lagu khasbay inay isku fidiyaan meelo badan si ay u sahlanaato dhiigbixinta awoodda militari iyo midda dhaqaale waxaana la odhan karaa khasaaraha dhaqaale iyo midka nafeed ee ummadda saliibka ka soo gaaray la dagaalanka muslimiinta وحي labanlaab ka badan tahay khasaarihii ka soo gaaray camaliyaadkii barakaysnaa ee ka dhacay magaalooyinka new york iyo washington لن ننسى فعلكم الدامي لن ننسى اصور قتلانا أقسم بالذي رفع السبع الطباق وقطع من الطغاة الأعناق وأذل الرقاب أن رأس أمريكا قد مرغ هنا في التراب وداسه أبطالنا xataa kadad uskuuratuhu kasaraab intaa ka dib saliibiyiinta ayaa iyagoo kaashanaya mu'asasaadkooda jawaasiista ah sida mu'asasada lagu magacaabo rand waxay dagaalka u rogeen xarbul wakaalah ama waxa afka qalaad lagu dhaho broxi wo wixii intaa ka dambeeyey wuxuu hardinkii u dhexeeyey gaalada caalamka iyo mujaahidiinta yeeshay weji cusub waxaa si tartiib tartiib ah dagaalka uga baxay saliibiyiinta booskoodana waxay heleen murtadiin u caynsan aragtidii awal ahayd dhiigbixinta saliibiyiinta ayaa halkaa ku hakatay wuxuu dagaalka isku beddelay mid lagu dhiigbixinaya murtadiinta kabaha u ah saliibiyiinta dhabarkana iska mariyey gaaladii asalka ahaa hoggaankii mujaahidiinta ayaa la jaanqaaday isbeddelka ku yimid dagaalka waxaana la xasuustaa in sannaddii labada kun iyo lixda iyo labada kun iyo toddobada ay saliibiyiinta ku guulaysteen iyagoo gacan ka helayay qaar ka mida dawaaqiyadda carbeed inay ciidamiyaan kooxihii markii hore la dagaalamayey maraykanka kuwa oo loogu yeeray saxawaad sheekh usaama ayaa si buuxda u garab istaagay mujaahidiintii saadiqiinta ahaa ee ku haray safka xaqa isagoo bannaanka soo dhigay xaqiiqada kooxaha ridoobay wuxuuna kelimaddiisii ahayd assabiilu liixbaati almu'aamaraat ugu baaqay mujaahidiinta inay la dagaalamaan kooxaha murtadiinta noqday sidaasi la mida ah, soomaaliya ayaa noqotay meelihii ay ka dhaqan gashay istaraatiijiyadda xarbul wakaala kadib markii saliibiyiinta etoobiya si adag loogu dhiigbixiyey soomaaliya waxaana sannaddii labada kun iyo sagaalka ay ahayd markii qaar ka mida ah kooxihii dagaalka la galay saliibiyiinta etoobiya ay noqdeen murtadiin la soo saftay gaalada iyo murtadiinta si loola dagaalamo mujaahidiinta waa kan sheekh usaama allaha ka aqbalee oo caddaynaya xukunka shariif murtadkii qaybta ka noqday xarbul wakaala walamaa lam tantali calaykum xiilatu lkarazayaat alqadiimati fi lmantiqa qaamuu bitabdiilih markay fikraddii hore u shaqayn weyseen waxay keeneen karzaac cusub oo koobi ah kaasoo la mid ah sayaaf rabbaani iyo axmed shaah mascuud kuwaasoo horay u ahaa hogaamiyaasha mujaahidiinta kadibna ridoobay ciribtoodana dib ugu laabtay xaaladda shariifna waa sidaas oo kale shalay wuxuu ahaa hogaamiyaha maxaakiimta mujaahidiinta ayuuna la joogay laakiin kadib carablaalaadin iyo ballanqaadyo uu ka helay ergeyga maraykanka u fadhiya kenya waa uu bedelay wuuna ridoobay wuxuuna aqbalay hirgelinta qawaaniinta kufriga ah iyadoo lagu dhafayo shareecada islaamka si loo yegleelo xukuumad midnimo qaran iskudhafkaasina waa shirki weyn oo diinta looga baxo huwa ashirku alakbaru almukhriju min almilla sidaa ayuu u socday halganka jihaadiga ah mudnaanta koowaad ee dagaalka waxaa la siiyey murtadiinta ay gaalada isku xaandaabeen markii sheekh usaama uu shahiiday waxaa soo ifbaxay inxiraafaad xagga manhajka iyo caqiidada ah waxaana bilaabmay baaqyo ku aadan hakinta iyo dib u eegidda dagaallada murtadiinta lagula jiray iyagoo marmarsiyo laga dhiganayo ilaalinta taageerada shacabka isbeddelkan ku yimid hoggaanka alqaacida kadib istishhaadkii sheekh usaama wuxuu bannaanka u soo baxay waxay ka dambeeyey kacdoonnadii carbeed ee dhacay sannaddii labada kun iyo koo tobankii aragtidan qaloocan ayaa sababtay in jihaadkii ka dhanka ahaa murtadiinta uu ka joogsado meelo badan oo caalamka ah waxay mamnuuceen dagaal lala galo xukuumadaha dawaaqiidda waxayna walaalsadeen garabna ka dhigteen kooxihii saxwaadka ahaa ee shalay la dagaalamayey dhulka ciraaq ayuu maraykanka si rasmi ah u shaaciyey inuu ciidamadiisii kala baxay iyagoo ku andacoonaya inay soo afjareen mujaahidiinta laakiin geesiyada tawxiidka ee dowladda islaamiga ayaa burburiya himilooyinkii cadowga وها هو جيشها خرج ولنا دولة وجيش خرج جيش أمريكا وجيشنا باق يزداد قوة يوما بعد يوم وهذه حقيقة الهزيمة وعين النصر دولة إسلامي أها يكوهرتي منهج كي طريق تصنع هجان كعسب القاعدة إسكتورين وحان أنت بدن صادقين تي كوهس كل من رايد دولة إسلامي أه بركة جماعة يكتصنان طريق حقا أه. iyaga la raaligelinayo allah lagana caraysiinayo ummadda gaalada waxay horseeday nasri iyo futuuxaad wuu allah ku manaystay dowladda islaamiga ah faqararat addawlatu alislaamiya ممثلة بأهل الحل والعقد فيها من الأعيان والقادة والأمراء ومجلس الشورى إعلان قيام الخلافة الإسلامية ثبات ويقين دولة الإسلام قامت بجهاد المتقين waxaa bishii ramadaan sannaddii kun afar boqol soddon iyo shantii hijiriyada khilaafo islaami ah looga dhawaaqay ciraaq iyo shaam laakiin kufaarta caalamka ayaa dib isu soo abaabulay si ay meesha uga saaraan dowladdan curdunka ah waxayna yegleeleen isbahaysi ka kooban siddeetan dowladood tan iyo xilligaas waxay murtadiinta alqaacida oo xasad ka dilooday ku keentay inay la saftaan kooxaha calmaaniyiinta iyo murtadiinta ee qaybta ka ah isbahaasiga ummadaha kufriga ee ka dhanka ah khilaafada islaamka maanta waxaa laga joogaa camaliyaadkii barakaysnaa ee sebteembar sagaal iyo toban sano waxaana qaar ka mida kooxihii ugu tunka weynaa jihaadka ay si toos ah iyo si dadbabba u galeen safka gaalada waxaa bilowday shakigelin in lagu sameeyey camaliyaadkii barakaysnaa waa kan mid ka mid ah saraakiisha ugu sarreeya murtadiinta taalibaan kaa oo waraysi siinaya tiifiga ruushka laga leeyahay e r t uh, طلبنا منهم الشواهد والدلائل حتى markii uu dhacay weerarka waxaan dalbanay caddeemo ku aadan in usaama bin laadin uu falkaa ku kacay ama uu amray laakiin ma aysan keenin caddeemihii aan ka dalbanay laakiin markii aan baarnay oo aan dabagalnay tiifiyada iyo siyaasiyiinta wax falanqeeya waxaa noo xaqiiqooday in weeraradii koo iyo tobankii sebtembar ay ka dambeeyeen muqaabaraadka maraykanka قليل من السياسيين والناس كل الناس يقولون خلف هذه العملية كانت مخابرات الأمريكية sidoo kale murtadiinta shaki geliya camaliyaadkaasi barakaysan waxaa ka mid ah al idriisi oo ka mid ah hogaamiyaasha iyo wadaaddada taabacsan murtad jawlaani kaasoo bartiisa telegaraamka ku soo qoray inay iska caddahay maraykanka inuu ku lug lahaa weerarka sidoo kale mid ka mid a culimmada alqaacida kaasoo lagu magacaabo daariq cabdixaliim ayaa isna ku biiray shakigelintaasi wuxuuna webseed uu leeyahay ku soo qoray faalo dheer uu ku sheegayo in c i a da maraykanka ay weeraradaasi fududeeyeen murtadiinta ayaa siyaabo kala duwan u sheegay in duulaamadii koob iyo tobanka sebteembar ay ka dambeeyeen mukhaabaraadka maraykanka tilaabadan ayaa ka dhigan dib u noqoshada iyo inkiraadda xaqaa'iqda taariikhiga ah si loo raaligeliyo gaalada daayibaan oo shalay ahayd udub hardankii ka socday afghanistaan dowladdoodiina loo dumiyo difaacidda mujaahidiinta muhaajiriinta darteeda waxay maanta iclaamiyeen inay beri ka yihiin waxay ugu yeedheen ururada argagixisada waxayna heshiis xabad joojin joogta noqon doonta la galeen saliibiyiinta maraykanka sidoo kale waxaa labiiyo tobankii bishan furmay wadahadallada taalibaan ay la gelayso xukuumadda riddada kaabul bilihii la soo dhaafay ayay ahayd markii ay sheegeen in hoggaankooda sare ay ku dheggan yihiin diingaaleedka dimuquraadiyadda halka alqaacida oo weli bayco kula jirta daalibaan ay bahwadaag iyo xulufeys uu kala dhexeeyo murtadiinta saxwaadka iyo calmaaniyiinta meelo badan oo caalamka ka mid ah suuriya waxay ku hoos nool yihiin raayadda calmaaniyadda turkiga yeman dhulka xigmadda iyo iimaanka waxay dhex boodayaan ciidamada riddada cabdirabbi iyo murtadiinta lijaanu shacbiya ee taageeraha ka hela isbahaysiga dawaaqiidda khaliijka sidoo kale liibiya waxay ku dhex milmeen ikhwaanulmurtadiinka fajru liibiya halka kuwa soomaaliya jooga ee dagaalkooda ku salaysan qoomiyadda soomaalinimada uu xasadka iyo hawaraacnimada u geeyey ayagoo og inay wala siiyeen kuna sii baaqi ahaadaan baycada murtadiinta taalibaan xaqdarana ku daadiyaan dhiigga mujaahidiinta iyo caamada muslimiinta ah dowladda islaamiga ah iyo raayadeeda saafiga ah ayaa noqonaysa meesha keliya ee loogu yimaado caqiide iyo manhajka toosan waxay badbaado u tahay dhallinyarada camalkooda jihaadiga ahna way u ilaalinaysaa waxay xifdinaysaa dhiigga kumanaan shuhada ah kuwaasoo u shahiiday allah dartiisa sagaal iyo toban sano kadib waxaa muuqanaya in mujaahidiinta dowladda islaamiga ay yihiin kuwa keliya ee loo midoobay gaalada caalamka oo idilna u babacdhigaya jihaadkoodana uu ka aluusan yahay bari iyo galbeed sidaa daraaddeed waxaan ummadda islaamka gaar ahaan muslimiinta soomaaliya ku leennahay garab istaaga dawladdiinna oo u hoyliya walaalihiina mujaahidiinta ah dowladda islaamiga waxay kulminaysaa muslimiinta oo dhan carab iyo cajanba waxay kulminaysaa madaahibta kala duwan waxay midaynaysaa muslimka soomaaliga yemaniga sacuudiga kenyaatiga ciraaqiga ameerikaanka shiinaaska iyo dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan allah waxaan weyddiisanaynaa inuu u heeliyo addoommadiisa muwaaxidiinta ah uuna makaniyo dhulka أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي aad baad u mahadsan tahay walaalkeen abuuqaswara dhegaystayaal waxaynu weli bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeena toddobaadka iyo idaacadda islaamiga alhijatayn haatanna ku soo dhowaada qaybtii lix iyo tobnaad ee taxanihii xiisaha badnaa ee muhaabir iyo walaalkeen dhiblaawe فوق هامي سيف الشوق ممتشق وبين عيني بات الحزن ملتحفا جفنا فأدفعه عني فيلتصق وبين جرحي ونزفي قصة كتبت وبين لون دمي والملتقى شفق أسير قربك لا شيء يباعدني وكان يفصلنا عن بعضنا الأفق الله يعلم كم أخفيت من عاوز والنفس من شدة الأحزان تنسى dhegeystayaal kusoo dhawaada qaybtii lixi tobnaad ee taxniim muthaabir waxay inoo joogtay qaybtii hore mujaahidiinta oo furtay degmada qandale iyo agaarkeeda iyo maraykanka oo diyaarinaya ciidamo fara badan kuwa oo loogu talagalay inay ku duulaan dhulka ay muwaxidiinta xukumaan kadib gelitaankii mujaahidiinta qandale iyo is-uruursiga gaalada waxaa soo dhowaayay dagaalkii u dhexeeyey geesida tawxiidka iyo gaaladii maraykanka oo ay hor socdeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana bilowday imtixaankii oo allah u ballanqaaday mu'miniinta si uu usoo kala muujiyo kuwa xun iyo kuwa wanaagsan waxaana halkan mudan inaynu isdultaag ku samayno qaabka yuhuudda jihaadka waa saxawaadka soomaaliya ay isugu dayeen kala irdhaynta safka mujaahidiinta iyo burburinta awoodooda haddii aan eegno magaca yuhuudda jihaadka ee loo bixiyey alqaacida waxaan ogaanaynaa in magaca iyo kooxda loo bixiyaba ay isleeyihiin sheekh abuumaysar allah ka aqbalay shahaadadiisa wuxuu ahaa nin aragti dheer u leh waxay qarsanayaan alqaacidada cusub oo ay yemen hogaamiyo waxaana filayaa in inta badan dadka ay garanayaan waxaa alqaacida loogu bixiyey magaca yahuudi jihaadka tiro aan yareen oo ka mid ah maleeshiyaadka alqaacida ayaa mar qura ku soo biiray safafka mujaahidiinta khilaafada iyagoo doonaya inay ku dhaqmaan taladii yahuudi ay siiyeen qoomkooda taa oo ahayd in diinka nebi moxamed sallau alay wasalam ay galaan gelinka hore ee maalinka kadibna ay gelinka dambe isla maalinka ka baxaan diinka islaamka si ay u shakigeliyaan dadka waxmagaratada ee odhanaya waxay dadkan diinka nebi maxamed kaga soo baxeen cayb ay ku arkeen oo keliya alqaacida ayaa asluubka u raacday si ay u kala jebiyaan safka mujaahidiinta una shakigeliyaan dadka waxmagaratada ah ay ku qancay fikirka qalloocsan uu ayman ku hogaaminaya kooxda alqaacida bilowgii khilaafada islaamka ayay soo shaacbaxday fariin uu diray murtadkii halaagsamay ee lagu magacaabi jiray abulcayaad attunisi ka oo ka mid ahaa alqaacidadii joogtay galbeedka afrika isagoo risaalo fariin ahaana u gaarsiinaya amiirkiisa ayman addawaahiri kaa oo la wareersanaa xilliga in dadkii badan ee atbaacda u ahaa ay ku biireen jamacada muslimiinta waxaana abulcayaad fariintii uu diray ayman uu ku yidhi inta badan dadka waxay naga raaceen khilaafada islaamka laakiin si kuwa aan u shakigelinno aanu ku biirno haddaynu nahay alqaacido khilaafada islaamka kadib markaan muddo yar ku jirnana aan ka baxno baycadooda si aan dadka kaga kala daahirino sidaa darteed alqaacido oo raacaysa istaraatiijiyadaas ayaa ciidamo fara badan kusoo dhex darsatay mujaahidiinta khilaafada ee wilaayaadka yeman libiya iyo soomaaliyaba kuwa uu hadafkooda u ahaa shakigelinta saadiqiinta iyo inay fidno ka dhex abuuraan mujaahidiinta sida ay hore u sameeyeen yuhuuddii joogtay xilligii nebi maxamed sal allau aleh wasalam mujaahidiinta khilaafada soomaaliya joogayna waxay qayb ka ahayn kuwa alqaacido kusoo dhex darsatay raggeeda waxaana kusoo biiray mujaahidiinta tobanaan ka mid ahaa ururka al-shabaab ee uu fadhigoodu yahay koonfurta soomaaliya raggan ay shabaabku soo dirsadeen ayaa kadib furashadii qandaro waxay bilaabeen in ay suntii ay qarsanayeen ku dhex faafi faafiyeen mujaahidiinta iyagoo shubahaad aan asal iyo raadba lahayn ka dhex bilaabay ciidanka waxaana ka mid ahaa shubahaadkii ay ragga shabaabka soo dirsadeen ku dhex faafinayeen junuudda khilaafada inay shaki geliyaan inay wilaayada aslan ka tirsan tahay khilaafada islaamka ama la aqoonsan yahay iyagoo sidoo kale odhanaya waxaan aaminsannahay khaliifka muslimiinta iyo khilaafada islaamka laakiin waxaanan ku qanacsanayn waalida soomaaliya waa in la bedelaa sidoo kale waxaay mujaahidiinta dhexdooda ku faafiyeen shubha ahayd inay adag tahay in laga howlgalo dhulka bari iyagoo ku sababeynaya inuu dhulku yahay dhul adag oo buurley ah kuwo iyaga ka tirsan ayaaba ka sii daray kuwa uu mujaahidiinta ku tuuray inay inay yihiin jahmiyo taa oo khalkhal weyn ka dhex abuurtay ciidamadii mujaahidiinta ee isku diyaarinayay ka hortaga gaalada maraykanka iyo murtadiintii la socotay gaalada ayaa mujaahidiinta ka hareeriyey dhulka cirka iyo badda iyagoo sidoo kale jaray dhammaan adeegii isgaarsiinta ee deegaanka waxaana intaa kadib xigay dagaal culis oo u dhexeeyey junuudda raxmaanka iyo gaaladii maraykanka ee watay murtadiinta soomaalida waxaana ay mujaahidiintu khasaaro culus gaarsiiyeen gaaladii huwanta ahayd waxayna dib kaga gurteen degmada qandala si ay u ballaariyaan jabahaadka dagaalka ee lagu dhigbixinayay gaaladii soo gashay degmada qandala iyo si loo badiyo dhabagallada loo dhigay ciidamada soo galaya deegaanka iyo kuwa ka baxay xayaba taa oo allah fadligii u diiday cadowga inay isticmaalaan wadooyinka dhulka ah waxaana uu awoodi waayay madaxweynihii xilliga ee maamulka puntland murtadka lagu magacaabo cabdiweligaas inuu isku soo aamino safar dhulka ah uu ku yimaado degmada qandala kadib markii ay ciidamada maraykanka u qabteen deegaanka waxaana isaga iyo mas-uuliyiin kale oo la socotay ka soo galeen qandala dhanka badda taa oo tusaale muuqata u ah in mujaahidiintu ka quusayeen murtadiinta isticmaalka wadooyinka bariga ah waxaana allah fadligii ah in imtixaankii dagaalka qandala kadib ay ku baxeen dhammaan kuwii adeegayaasha u ahaa saxawaadka iyo jawaasiistooda wuxuuna safka mujaahidiinta mar labaad noqday mid saafi ah oo ka ka maran dhammaan murjifiinta iyo jawaasiista kusoo dhex dhuuntay muwaaxidiinta sida uu horay u yidhi bay sheekh abu maxamed al allah ka aqbalay shahaadadiisa isagoo la hadlayay junuudda khilaafada kagana digay safkooda kuwa kusoo dhex dhuumanaya ayuu yidhi waxaa safkiina soo galay kuwa aan idinka idinka mid ahayn waana inay safka ka baxaan kuwaasi xun waxaana safka mujaahidiinta ka baxay kadib dagaalkii qandala dhammaan kuwii xumaa iyagoo bilaabay in khilaafada ay ku tuhmaan wax weliba oo xun waxaana inta badan ragga ay ku laabteen deegaanada ay ka taliyaan saxwaadka murtadiinta ah iyagoo xaqiiq u soo ogaaday in manhajka khilaafada uusan la mid ahayn manaahijta munxarifka ah ee ay ku dhaqmaan xubnaha federaalk marka alqaacida ee hoostaga hoggaanka dhexe ee kooxda ka oo xilliga beeco khaliifnimo kula jiray wadaad dhowr sanno ka hor ka hoos maray ciidda oo qabrigiisa jiifa waxayna shabaabku kaga faa'iidaysteen soo laabashada kuwii kasoo tegey safka mujaahidiinta inay faafiyeen dacaayada been abuur ah iyagoo lahaa in dowladda islaamiga ay dadku ku khiyaantay shicaaraad been abuur ah raggii shalay ku biirana in badan oo ka mid ay soo laabteen kooxdooda riddada ah taa oo daliil ay kaga dhigayeen khaldanaanta manhajka mujaahidiinta khilaafada iyo mas-uuliyadda ay xambaarsan yihiin iyagoo sidoo kale ka faa'iidaysanaya been abuure ay faafinaya xubno ka baxay mujaahidiinta kuwa uu ku laabtay safka saxawa khilaafaadka iyagoo maal iyo mansab usoo doontay dowladda khilaafada kadib markii ay waayeenna waxay ku laabteen riddadii ay kol hore ka soo baxeen raggaa usoo doontay manaasibta mujaahidiinta waxaa ka mid ahaa waxa ay ku qoonsadeen khilaafada islaamka in laysiin waayo dhaqaale ka badan dhaqaalaha ay qaataan ciidamada mujaahidiinta waxaana ay ku durayeen khilaafada in agteeda ay ka saman yihiin waxay ugu yeereen ciidamada iyo qiyaadadooda waxaana ay muddaa raggaa soo qabatimeen lacago dheeraad ah ay ku qaadan jireen magaca horjoognimada ciidanka xilliyadii ay ka mid ahaayeen al-shabaab waana sida ay weli ku dhaqmaan murtadiinta al-shabaab iyagoo nin weliba markuu mas-uul noqdo u kordhiya lacagta iyadoo ay xusid mudan tahay in ciidamadooda aysan haysanin jaakada ay dhaxanta ka xigsadaan ama dhaqaale ay reerahooda ku masruufaan waxaana ay shabaabku xilliga kadib isku qanciyeen in dowladda islaamiga ay baabaaday lana ciribtiri doono iyaga oo sabab kaga dhigaya duruufo dhowr ah oo xilligaa taagnaa waxaana ka mid ahaa duruufahaas dagaalka taxaalufka saliibiga uu ku hayay mujaahidiinta dowladda islaamiga iyo jabhaadka dagaalka ee wilaayaadka ciraaq suuriya iyo liibiya oo xilligaa aad u holcayey qof waliba oo daawada sida gaalada iyo duqaymada arxandarada kaga geysanayeen dhulka ciraaq iyo suuriya waxa uu xaqiiqsanayay inay soo dhowaatay nihaayada dowladda islaamiga iyo sidoo kale soomaaliya oo ay mujaahidiintu ka soo baxeen qandala iyo in badana ciidamada ka tirsanaa kuwa oo qeybo ka mid ay ah u laabteen saxwaadka kuwo kalena ay isku dhiibeen murtadiinta iyo iyagoo xilligaas si kooban kaga maqnaa mashhadka iclaamiga taa oo al-shabaab kaga faa'iidaysteen quusinta taageerayaasha dowladda islaamiga ee xilliga ku sugnaa deegaanadooda waxaana arrimaha oo isbiirsaday ay shabaab ku qasbeen inay dib u eegaan buugga xabsiyada ay ka buuxiyeen mujaahidiinta kaa wadna qabad ku ah saxwaadka iyagoo laba sano oo xariga kadib wax natiijo aan ka gaarin ragga ay xilliyada ku dhibaateynayeen xabsiyadooda sumcadda xun waxaana hadduu allah ogolaado xalaqaadka soo socda ku eegi doonaa xabsiyada al-shabaab iyo qaabka ay ula dhaqmi jireen muwaxidiinta dhegeystayaal halka aynoo joogto qaybtii lix iyo tobanaad ee taxniim mathaabir waa inoo qaybta toddobiyo tobanaad iyo isbuuca ayna soo aadan hadduu allah ogolaado wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu لم تزل أفعالها كسفا تهوي بساحات أعداء لها ما ربوا رأيت فيها شعاع الشمس منكسر وكان بالأمس في أجوائها سامق وجئت أحمل تذكارا يذكرني بالفاتحين ودينا كان يعتاد mahadsanin diblaawe haatanna kusoo dhawaada xubintii falanqaynta toddobaadka iyo idaacadda alhijrateyn xubintan oo xiise gaara leh waxaa toddobaadkan igala qayb qaadan doona walaalkeen abuubakar xubintan oo aan ku qaadaa dhigi doono toddobaadkan tanzaniya iyo holaca dagaal oo ay faraha la soo gashay bal aan idinku wareejiyo walaalkeen abuubakar haye abuubakar mahadsanid abu zayd jamhuuriyadda tanzaniya waxay ka mid tahay dowladaha dhaca bariga afrika waxayna xuduud kala leedahay dhanka waqooyi waddamada kenya iyo uganda galbeedna waxaa ka xiga dowladaha ruwanda burundi iyo jamhuuriyadda kongo dhanka galbeedka waxaa ka xiga dowladaha zambiya malaawi iyo mosambiik waqooyiga waddankaasina waxaa ka saaran badweynta indiya dowladdan ayaa lagu qiyaasaa dadkeeda ku dhowaad konton milyan oo ay kalbar ka mid ay haystaan diinta islaamka caasimadda tanzaniya ayaa hadda ah magaalada loo yaqaano dhudhuma halka uu ka shaqeeyo baarlamaan gaaleedka waddankaasi waxaana dowladdan gumaysan jiray gaalada ingiriiska ka hor intaysan qaadan wax loogu yeero xorriyadda bilowgii sannadii dhaqaal ahaan waddankan wuxuu ku tiirsan yahay beeraha oo boqolkiiba siddeetan iyo shan ah halkuu dakhliga ka soo galo xukuumadda waxaana xiga xoolo dhaqashada qowmiyadaha waddankani ku nool ayaa gaaraya boqol iyo labaatan qoomiyadood tanzaniya waxay in badan ka nabad qabtay weerarada mujaahidiinta kadib weerarkii lagu qaaday sannaddii kun sagaal boqol sideetan sagaalkii safaaradda maraykanku ku lahaa daarusalaam oo ahayd caasimaddii hore ee tanzaniya weeraradaas oo ay qaadeen mujaahidiintii alqaacida ee uu hogaamiyaha u ah sheekhii shahiiday ee usaama bin laadin allah ka aqbalo shahaadadiisa laga soo bilaabo xilliga tanzaniya wax weeraro xoogani ah kama dhicin waxayna inta badan iska ilaalin jireen fargelin ay ku sameeyaan dhulalka uu ka holciyo dagaalka jihaadka sida soomaaliya iyo bartamaha afrika laakiin kadib markii ay mujaahidiinta bartamaha afrika bayco la galeen khaliifka muslimiinta ee shahiiday sheekh abuubakar albakhdadi taqabalahullah waxaa sii siyaaday cabsida ay qabaan xukuumadaha murtadiinta iyo saliibiyiinta ee xukuma bariga iyo bartamaha afrika kuwa oo daawanayay xasuuqa dagaal ee lagu geysanayo ciidamada saliibiyiinta mosambiik iyo kuwa kongo halka oo ay ku xoogan yihiin mujaahidiinta khilaafada islaamka mosambik ayaa bilihii aynu soo dhaafnay noqotay saaxa cusub oo cashiro lama ilaawaana loogu dhigo saliibiyiinta waddankaasi waxaana sii siyaaday weerarada ay mujaahidiinta ku qaadeen farismayaasha ciidamada iyo magaalooyinka waaweyn ayagoo bishiina soo dhaaftay gacanta ku dhigay magaalo xeebeedka istaraatiijiga ee lagu magacaabo dabaraya taa oo dhacda mandiqada kaabadelgaado ee bariga waddankaasi mosambik magaaladan ay gacanta ku dhigeen mujaahidiinta ayaa ah magaalo istaraatiiji ah lehna dekad wax laga soo dhoofin jiray waxna laga soo dejin jiray waxayna marin muhiima ah u ahayd shirkadaha gaaska oo ay leeyihiin saliibiyiinta caalamiga weerarkan kadib waxa ayse soo tariyay walaaca ay muujinayaan gaalada caalamka iyo kuwa iyo bariga afrikaba waxayna shirkadaha totel ee laga leeyahay faransiiska iyo oxon mobile oo laga leeyahay maraykanka durbe heshiis amni la galeen dowladda saliibiyadda mosambiik waxaana sidoo kale ku soo biray dagaalka shirkado adeegsanaya calooshadu shaqaystayaal laga kalkeenay daafaa caalamka oo dhan si ay u difaacaan shirkadaha macdanta iyo shidaalka ka qoda waddankaasi tanzaniya oo iyadana arkaysa qaabka ay mujaahidiinta howlgalladooda u ballaaranayaan ayaa gorosatay in mosambik kadib ay noqon doonto halka uu ka holci doono dagaalka jihaadka ee lagu xureynayo dhulalka muslimiinta waxayna si qariska tuura ugu soo biirtay dagaalka ka dhanka mujaahidiinta khilaafada wilaayada bartamaha afrika iyadoo xuduudka galbeedka ka soo gashay dagaalka ka horaya mandiqada kaabadalgaada ee istiraatiijiga ah waxaana dagaalkii ugu horreeyey ay la galaan mujaahidiinta looga dilay tanzaniya labaatan ka mid a ah ciidamadooda halka afar ka mid ah gaadiidkooda ay mujaahidiinta gacanta ku soo dhigeen tanzaniya ma lahan khibrada dagaal ay ka hor istaagaan geesyada khilaafada waxaan allah ka rajaynaynaa inuu duleeyo ciidamada isbees iyo gaalada ay ku soo duulay muwaxidiinta meel walba ay joogaan كأن قضاتها عمر بأمر الله نأتمر لدين الله ننتصر نطبق شرع مولانا ففيه يسعد البشر رسول الله قائدنا وسنته لنا دثر ويهمي جودها غدقا كأن jazaaka allahu khayran walaalkaasina waxa uu ahaa walaalkeen abuubakar oo warbixin kooban inaga siinayay tanzaniya iyo dhacdooyinkii toddobaadkii tegay ka dhacay halkaa iyo waxaa laga filan karo wakhtiyada soo socda hagaag dhegaystayaal iminkana aanu u jaleecno dhanka iyo aaraada dhegaystayaasha dhegaystaha ugu horeeya oo ah gabadh waxa ay ku bilowday assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magaceegu waa wisaal al-shamaaliya ugu horeyn bay tidhi allah ayay mahadi u sugnaatay oo ina waafijiyey xaqa iyo hidaayada nagana yeelay muwaxidiin marka labaad waxaan u mahad celinayaa walaalaha alhijrateyn shaqada fiican oo ay u hayaan islaamka allah uga yeelo ikhlaas ajirnaha ka siiyo aamin ayaynu leenahay intaa kadib bay tidhi haddaan ra'yigiga ka dhiibto mawduuca kawaanka saaran waxaan aad iyo aad ugu farxay allana ugu shukriyey khilaafada inay soo gaartay meel aad iyo aad looga baahnaa oo ah tanzaniya arrinkan oo dhabarjab weyn ku ah saxawaadka soomaaliya kuwa oo aan ka filanayn halkaa in ay imaanayaan ciidanka khilaafada waxayna u tahay muwaxidiinta ku nool tanzaniya kenya dowladaha la jaarka ahba guul aad iyo aad u weyn oo eebbe ku galladaystay waxaana leenahay ha u degdegeen hijrada iyo safka khilaafada biidni illaah waxaana sugaynaa in mardhow ciidankaas isku furi doonaan kenya iyo soomaaliya khilaafadana ay sidaa ku qabsan doonto bariga afrika insha allah waa tahay haddaynu u gudubno dhegaystaha labaad waxa uu magaciisa kusoo gaabiyey saabir wuxuuna leeyahay salaan kadib haddaan fikirkayga ka dhiibto nuurka khilaafada ee soo gaadhay afrikada dhexe iyo mujaahidiinta halkaa ka soo ambaqaaday una soo ruqaansanaya dhanka iyo bariga afrika waa wax allah loogu mahdiyo muslimiinta saaxilka degan ayayna faraj u tahay insha allah waxaana allah weydiisanaynaa inuu inoogu ina qaboojiyo goor dhow raayaadka towxiidka inay ka babadaan si isku mid ah afrika oo idil gurmad ka soo baxa mosambiq iyo tanzaniya uu soomaaliya soo gaaro haddaynu kusoo gabagabayno dhegaystaha saddexaad waa gabadh lagu magacaabo umuhutuun waxay tidhi halkan waxaan ka salaamayaa howlwadeennada alhijratayn assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan aragnaa walaalaha khilaafada dadaalka ay wadaan waxaana leenahay ilaahay ha idin wada xifdiyo waxaana leeyahay murtadiinta iyo saxawaadka waxaa idin bilowday halaagiina iyo baabi'iina waxaadna ku halaagsamaysaan gacmaha mujaahidiinta khilaafada ee barakaysan insha allah waa tahay walaalayaal haddaynu intaa uga gudubno aaraada dhegaystayaasheenna walaalayaal waxaynu soo gaarnay qeybaha dambe ee barnaamijkeenna waxaan idinku wareejin doonaa dhanka iyo stuudiyaha koowaad ee idaacadda iyo walaalkeen daacad oo inoo sii dayn doona xubintii gooskooska culamada jihaadka taniyo intaan barnaamij midkan oo kale ku kulmi doono toddobaadka dambe hadduu eebe idu waxaynu idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu حماة تريد جاث فأين الأبات وأين الأسود لماذا الجهاد في سبيل الله هلم هلم حماة المكارم خفافا ثقالا ورد المظالم هو الكفر يرغو ويزبد جاثم فأين الأبات وأين الأسود الغاية الأولى أن الجهاد في سبيل الله عز وجل عبادة بل من أجل العبادات الله تبارك وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه العبادة في قوله تبارك وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجل عندما كان سأل عن العمل يقينا كان يسأل عن العبادات فالرسول صلى الله عليه وسلم ما وجد نوعا من العبادة إجابة لهذا السؤال قال لا أجده ثم قال له أرأيت إن دخلت مصلاك فقمت ولم تفطر وصمت ولم تفطر قال ومن يستطيع ذلك المهور فمن لها بعد إلا الشهيد إذا ما مشينا لهدم الجحور فما للعصابات إلا الثبور بذلنا لها غالية المهور فمن لها بعد إلا الشهيد فمن لها بعد إلا الشهيد الغاية الثانية أن يحمل هؤلاء الناس الآخرين على أن يكونوا عبادا لله عز وجل لأن الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هنا يأتي دور المجاهد ودور الجهاد أن تعمل على إخراج هؤلاء من عبادة العباد إلا عبادة الله تبارك وتعالى وهذا الذي كان يقوله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المحادثات التي جرت بينهم وبين الفرس قبل القتال فكان الفرس يسألونهم ما الذي جاء بكم الصحابة كانوا يجيبون قولا واحدا جئنا لنخرج العبادة أو لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد مكارم خفافا ثقالا ورد المظالم هو الكفر يرغو ويسبد جاثم فأين الأبات وأين الأسود الغاية الثالثة من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى في قول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله أما معنى الفتنة هنا في هذه الآية يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة الفتنة أي الشرك فعن غمرة الحرب لسنا نحيد فعن غمرات الحرب لست الآية الأخرى من القتال في سبيل الله في قول الله تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان إذا أمرنا الله عز وجل أن نقاتل في سبيله حتى نكون سببا في إنقاذ هؤلاء المستضعفين في أرجاء الأرض أما طريقة الإنقاذ إذا أخذنا بأمر الله عز وجل وما لكم لا تقاتلون أي قاتلوا هذه الوسيلة الأولى الوسيلة الثانية أن تقاتل هؤلاء الطغاة الظلمة ثم تحملهم على اعتناق الإسلام فإذا اعتنقوا الإسلام سينكف شرهم عن المستضعفين من المسلمين في مناطقهم بالقتال القتال وخل المدى تلتضي والنصال وخل السكاكين تفري الكبود وخل السكاكين هناك غاية أخرى إرهاب أعداء الله عز وجل تجاهد حتى ترهبه يقول الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ونكون من أهل من قال الله عز وجل فيهم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله وهذا الأمر حصل ولله الفضل والمنة فقد جعل الله عز وجل على ألسنة هؤلاء أن سموا المجاهدين إرهابيين بذلنا لها غالية المهور فما نالها بعد إلا الشهيد إذا ما مشينا لهدم الجحور فما للعصابات إلا الثبور والغاية الأخيرة من الجهاد في سبيل الله أن هذا الدين رحمة مأمور أنا وأنت أن نوصل هذه الرحمة إلى هؤلاء الناس حتى نكون سببا في إنقاذهم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هذه الآية لا يعلمها اليهود هذه الآية لا يعلمها النصارى ولو بقوا على ما هم عليه فهم من الخاسرين ومن أصحاب النار إذا نعمل على إنقاذهم ولكن لا يمكن أن نكون سببا في إنقاذ هؤلاء لأن هؤلاء الطواغيت كما تعلم لهم جيوش ولهم قوة تحول بيننا وبين الوصول إلى من وراءهم فنحتاج إلى القوة ونحتاج إلى الإعداد وأين الأسود فأين المبات وأين الأسود